oo dunuubta iyo macaasiya xumaa waa la nacayaa waayo alla isaga kala kaxeeyey ahlu aaca iyo ahlu macsiya ahlu kufri iyo ahlu iimaan markaa khalqigii labadaa xisbi baa ilaahay ka dhigay wax markaa kala duwan oo aanu siman karin weeyaan gabagabadiibu soo xoriye wuxuu ley faman shahida alxaqiiqata alkowniya daba faman axadka shahida qira alxaqiiqata alkowniya xaqiiqada kowniga ah uunkar iyo waxa jira iyo qadarka caamka ee waxa adduunka ka dhacaya ee ku socda makhluuqa duuna alxaqiiqata addiiniya xaqiiqadii diinigaydse aan qiraynin oo ka marakacaynin sawaa wuxuu simayaa bayna haadii alajnaas almukhtalifa ajnaastaa kala duwan oo maxay ah alkaafir waalmuslim ahlu taaca ahlu macsiya ahlulbari ahlulfujuur waxaasoo dhan buu simayaa allatii taasoo faraqa allahu alla uu kala geeyey baynaha dhexeeda gaayat atafriiq kala geyn meeshii ugu dheerayd oo ilaahay kala kaxeeyey buu simaya soo ma aragta oo de mar hadduu ku leeyahay macaasi marka lagu dhaco iyo dembi la sameeyo ilahay baa qadaray arrintata wix ilahay qadaraad ka hor imanaysa wix ilahay qadar dambi shalay soo marray mogta xitaa kufriga iyo gaalnimadii de ilahay baa qadaray buu kuleeyahay marka waxay noqonaysaa inuu simay marka kana ilahay baa qadaray kana ilahay baa qadaray kana iska cibaadaysa kana iska kufriyo markaa muxuu simay ahlulmacaasi iyo iyo ahlutawxiidki waxaan siman kara inu ilahay kala kiciyey buu simaya xataa tauula bihi ilaa ay la aadayso ay ula noqonayso haadihi taswiyatu tauulu min aala aala shaya awlan wama'aalan yani radda shay shay baa meel loo ceshaalaya mugta ma'aalka dambeeya waaa la ceshaalaya mugta xataa tauula bihi haadihi taswiya ilaa ay ula noqonayso simidaas uu makhluuqaad aan silmayn uu simayo waxay gaadhsiinaysaa ilaa an yusawi bayna yusawiya bayna allahi wa bayna asnaam ilaa u marka dambe sima maxay allah iyo iyo asnaamtu simay halkaas marka dambe gaadhsiinaysa oo dhufaysba dhufays bu kaa saaraya mar hadduu macsidii iyo iyo daacadii simay mar hadduu gaalkii mushrikiin simay mar hadduu ahlberi alfujuur simay marka dambena wuxuu leeyahay dee qolada cidday caabuda ala isku daro oo muxuu markaas asnaamtii iyo ya allah subxana wa tacaala kama qaala tacaala canhum sida ilaahay kuwa xaggooda ka yidhiba tallaahi in kunnaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin waa mushrikiinta maalinta qiyaama catow la imanaya waxay idhaahdeen allaanu ku dhaaranay in kunnaa waxaanu ahayn lafii dalaalin mubiin baadinimo cadkoo ku sugan baanu idii wakti baanu baadinimadaa ku sugnayn nusawiikum aanu idinla simaynay asnaamay birabbi alcaalamiin caalamka rabbigiis ka lahaa markaanu sanamow kula simaynay markaa baadin aanu ku sugnay soo ma bal qad caala alamru arrintu waa sii socotaa jaranjara lagu soco ma bal qad caala alamru arrinkii wuxuu usii maaragtay celiyey bihaa ulaa'i kuwaa wuxuu sii gaarsiiyey ilaa an sawu llaha bikulli mawjuudin inay ilaahay la simaan waxa jooga oo dhan bay ilaahay la simeen wa jacaluu waxay yeeleen maa yastaxiquhu alla wuxuu mutoo min alcibaadati cibaade ah iyo wa taacati hoggaansi ah iyo taacaha xaqan dhab ahaan likulli mawjuudin bay u yeeleen mid kastoo jooga ah id jacaluu waxay ka yeeleen huwa alle wujuud almakhluuqaat makhluuqaadka wujuudkooda bay ilaahay ka dhigeen waxaa soo baxday waxaa la yhaha wixdat lwujuud arrinta halkaas ku dambaysa yaa wixdat lwujuud waxa la oo markii dambe ay noqotay arrintu dee gidaarkan haddaad caabudday ilahay baad caabudday oo dhagax haddaad caabuddo allaad caabudday oo waxaa soo baxday waxa la yhaha alitixaad waalxuluul oo ilaahay iyo makhluuq inay isku mid noqdeen oo isku milmeen halkaas arrinka markii dambe gaadhay wahaadaa kaasina min acdami alkufri gaalnimo ka weyn weeyaan iyo walilxaadi birabbi alcaalamiin caalamka rabbiga iska leh laga kufriyo oo la diido waa gaalnimo ka weyn wa haaulaa'i kuwaas yasilu bihim alkufru gaalnimadu waxay gaadhsiinaysaa ilaa annahum iyagu laa yashhaduuna inaana qirin annahum cibaadun addoomma inay yihiin waxay ka gudbayaan marka dambe laislaba dhaaf wataynu cubuudiyada soo qaybinay maxaynu soo qaybinay cubuudiya caama iyo khaas wixii is dhaaf labadii agga utulbiileen waxay yidhaahdeen laa yashhaduuna anahum cibaadun addoommaynay qiri maayo laa bimacnaa anahum macbuduun u qiri maayan bimacnaa anahum iyagu inay mucabaduun dhe anahum mucabaduuna kuwa la addoonsado addoomma laga dhigtay oo lagu shaqeeyo oo ilaahay mashiiadiisa awaamirtiisa ay ku fulayso mada taama ictiraafin oo kaas muxuu ya yudiil caamay haytay sooma waayo taa may tirin walaa bimacnaa annahum caabuduuna macnaha annahum caabuduuna kuwa wax caabuday aa la caabuday inay yihiinna taana may ictiraafin marka inay addoome yihiinba way inkireen addoommaama nihin ba yidhahdeen oo maxay rabaan ya id yashhaduuna waxay qirayaan anfusahum naftooda hiya alxaqa naftooda inay xaq tahay bay qireen naftooda ayaaba xaqii ah oo xallaaj baa wuxuu idhi maa fi ljubbati ila allah koorhkaygan ilahay baaba ku jira koorhkayga kan ilahay baa ku jira kamaa saraxa say caddeeyey buui bidaalika arrinkaa dawaaqiituhum nimanka dawaaqiidooda ah daalimiinta mujrimiinta kabni carabi saaxibu lfusuus iyo wa amhaalihi wa min almulxidiina almuftariin kuwii ilxaadka sameeyey ee muftariina been abuurtay kabni sabciin iyo wa amhaalihi wayashhaduuna waxay qirayaan annahum iyagu hum alcaabiduun kuwa wax caabuda inay yihiin walmacbuuduuna kuwa la caabuda inay yihiin marka meesha waxaa ka soo baxay nimankaasi inay simeen wujuudka waxa jooga oo dhan bay simeen wujuudka waxa jira o dhan bay simeen marka waxaa soo baxday waxa la wixdat alwujuud oo ibnu carabi waxaa weeye abubakr muxiyadiin moxamed ibnu cali addaaya alandalusi wuxuu dhintay lix boqol sideed iyo soddon hijiree uu dhintay ninka ibnu carabi ibn ibnu carabi oo aan al wadan weeye kaa khuraafiga ah muxarifka gaalka ah ibnulcarabi haddii la yihahdo al watana farta ii tag farta haye waa imaamkii maalikiyada ahaa sax weeye hay tafsiir aayatu axkaamkana lahaa marka ninkaas wuxuu qoray kan aanu ka hadlayn hadda suufiga ahay alfutuuxaat lmakiya ayuu qoray ee wuxuu qoray alkhusuus fusuus lxikam wax la yahaa buu qoray iyo kayrkoodba oo aami oo uu ku qoray wax la yaha wixdat lwujuud waa ninkii lahaa wama alkalbu wاlkhinziiru ila ilaahuna wama almacbuudu ilaa wama alrabu ilaa raahibun fii kaniisati halal caynkaas u kalaa walciyaadu billah marka doofaarka iyo eyga waa ilaahayaga buuri de way noqonaya marka ictiqaadkiisa la ego ilaahna waxa weeyaan bu yihi waa uu maaragtay raahib kiniisad jooga suufi marka kiniisada ku jiraan o ilahay ka dhigay nacuudu billaah marka ninkaasi waa ibnu carabi marka waxaa ka mid a ah ibnu carabi iyo ibnu sabciin iyo ibnu farid iyo qawnawi iyo talmasani iyo way marka ibnu sabciin ibnu sabciinna waxa weeye abu maxamed cabdulxaq ibn ibraahim ibn maxamed ibn nasr alashbili waa lix boqol iyo sagaal lixdan hijiriya u dhintay marka waxaa nimanka jamciyey wixiatulwujuud inay wada aaminsan yihiin oo ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisan fataawada mujalladka labaad safxadda saddex boqol labiyo lixdan ayuu aad ugu radinayaa kitaabka fusuusan xikam iyo waxay aaminsan yahin halkaas kusoo bandhigay oo qaarkood risaalo gaaray ka dhigeen oy ku magacaabeen alradd اlaqwam calaa maa fii fusuus اlxikam marka ibnu taymiya markuu ka hadlayey risaaladaas hadalkaa uu ninkaasi qoray maa tadamanahu kitaabu fusuus اlxikam fainahu kufru baطinan wa daahira waxaa kitaabkaasi ku yaalla ee ku sugani waxaa weeyaan waa gaadnimo daahir iyo baatinba waxa weeyaan wuxuu yihi weliba baatinu aqbax min daahirihi kufriga baatinka ah ayaa ka daahiriga ka gaalnimo weyn wa hada yusamaa madhabu ahluwixdat alwujuud ayaa la yidhahda lagu magacaabaa waxaa kaloo lagu magacaabaa ahlu waxaa kaloo lagu magacaabaa ahlu wahum yusamawna anfusahum almuxaqiqiin naftooda waxay ku magacaabaan maxay muxaqiqiin bay yidhahdeen somalia nimankaas wuxuu yihi sheekhu marka aluuxatulwujuud waa laba nooc kuwa aaminsan waxaa la yidhaahdo wuxdatulwujuud oo mutlaq ah oon soo kale reeb lahayn waana ibnu sabciin iyo ibnu farid iyo ibnu carab iyo talmasani iyo alwujuud waaxid wujuudku waa mid keliya waa adduunka uunka waxa joogo waa mid keliya waxay leeyihiin ana fircawna kaana saadiqan fii qawlihi ana rabbukum lacla fircoon run buu sheegayay markuu rabbigii nisreeyey baa maa wuxuu uhi sheekhu waana waxaan odhanayaa waana cubaada alcijli maa cabaduu ila allah waa laga gardarra markaa nimanka dibiga caabuday ee muuse asxaabtiisa ahaa ilahay bay caabudeen waxay yidhaahdeen waana alqur'aana kullahu shirkun qur-aanka dhammaanti waa shirki liannahu faraqa bayna alcabdi wاlrab walaysa atawxiidu ilaa fii kalaamina wuxuu kala farqiyey qur-aanku addoonkii iyo rabbi buu kala saaray tawxiidkuna waxa weeyaan waa waa hadalka yaga marka halkaasay kuwaa isla mareen waa kuwa fog kuwa nasaarada ka sokaysa oo iyagu waxay yidhaahdeen alxuluul walitixaad fi fii ciisa oo waa waa mucayan nabiy llaahi ciise ayaa waxay yidhaahdeen dee ilaahay iyo isagu wiil iyo maaragtay aabiya ku sheegay ama eh, saddex buu ku saddex yahay laqad kafarina qaaluu in allaha thaali halaaa marka iyagu waa sokeeya marka loo eego qoladan kale qol waa mulaq adduunka o dhan waa isku mid bay kuleeyihin adduunkao dhan waxa weeye waa waa kilaa mid alcabdu rabbun wاlrabu cabdun fayaa layta shicrii man اlmukalaf in qultu cabdun fadaaka rabbun wain qultu rabbun anaa yukallafu cid markaa mukallaf maaha waxaa weeye addoonku waa rabbi rabbiguna waa addoon marka addoonkaa mukallaf haddaynu dhaahno dee waaba rabbiga see mukallaf u yahay rabbigaa mukallaf haddaynu dhahno yaa wax kalifay cid kalif saarantay ma jirto marka cid mukallaf ma jirto meeshaa doonta kaa diyaarka iskaga sujuud iska caabud diibaha waa socotay adduunka marka dawaa'iftani u soo kadi maayaan firqadooyinka labayo toddobaad kuma jiraan iyagu salaad yaa yaa farki utaaganta laba iyo tobanka kale yaa laba iyo tobanka maxay yihin haya ya ah, waay sataftariqu ummatii alaa alaaثan wa sabciin alaa alaaثan wa sabciina firqa soomaya marka ummatii ma ummat lijaaba baa mise waa ummatu dacwa ummat lijaaba waa muslimiinta waa alqibla nimankani soo geli maayan marka mesha waa ka bax khadka nimankani khadka kuma jiraan nimankani waa gaaladay ku tirsan yihin nimanka waxaa ku hadlaya waxa weeyaan wuxuu yidhi waxaa ka mid an leeyahay ibraahim dusuuqi ibraahim dusuuqi fii taahiyati wuxuu ku leeyahay tajallaa liya almaxbuubu fii kuli wijhatin fashaahadhu fii kuli macnan wa suuratin wakhaaaبanii minii bikashfi saraa'iri faqaala atadri man ana qultu maniyati fa anta munaayi bal ana anta daa'iman idan kunta anta alyawma ayna aqiiat caynu xaqiiqati aas hadlaya rabbi baa markaa ii soo baxay ii muuqdayoo dhinac kasta iga muuqday dhinac kastu rabbi iga muuqday waan arkay bu fi kulli macna sura haddaad halka aragta ilah baad aragtay aragta ilah baad waxyaabaha marka wax laga sheegi kara maaha waa waa kii lahaa maaragtay ibnu faaridna lahaa salawaati bilmuqaami uqiimuha wa fiiha anii lii salatii kilaanaa musalin waaxidu saajidun ilaa xaqiiqatihi biljamci fii kulli sajdatin salaadaan maqaamka ku leeyahay buu leeyahay maqaamka nafsi aniga ii tukanaya bu kuleeyahay annaga anu tukaysna wa ii tukanaya labadooda waa tukanayna buu leeyahay suma aragti marka waxaasay aaminsanyina waa niman dawaa'ifta hallubay buu hadda radinayaa sheekhuyo marka wuxuu leeyahay kamaa saraxa bidalika dawaaqiituhum say caddeeyeen kabni carabin saaxibi lfusuus wa fusuus اxikm waamhaalihi min almulxidiina almuftariina kabni sabciin waamhaalihi wayashhaduuna waxay qirayaan anahum hum اlcaabiduuna wاlmacbuuduun waayo caabid iyo macbuudka isku mid baynu soomaalka wahada laysa bishuhuudin taasi marakac maaha lixaqiiqatin laga markhaati kaco lalkawniyati wala diiniya xaqiiqadii kawniga ahayd iyo tii diiniga ahayd midna lagama markhaati kacno lama qaran bal huwa dalaalun baadinimo weeyaan wa camalin dhala'aan weeye can shuhuudi alxaqiiqati alkowniya xaqiiqada kownkaoo laga eh, maaragtay laga indhala'aaday xayu jacaluu mee xayu meeloo jacaluu ay yeeleen wujuudal khaaliqi khaaliqa joogitaankiisa huwa isaga wujuudal makhluuqi makhluuq joogitaankiisibay ka yeeleen oo isku mid bay ka dhigeen waxayna wakullu kalaamin fi lwujuudi kalaamuhu sawaaun calayna nasru wa nadaamu hadal kastoo adduunka jooga oo lagu hadlaa waa kalaamka ilaahay kala taxo ee gabayga gabayga ah kala nadmiyo iyo ka nasriga ahba waa hadalka ilaahay somaalt wadameeraha hadalkooda waa hadalka ilaahay insaanka hadalkiisu waa hadalka ilaahay waayo dee bani aadam iyo khaaliq iyo makhluuq baasaa isku midma isku walaaqmay marka kala bixi maayaan somaalt wajacaluu waxay yeeleen kulla wasfin tilmaan kulligeed wasfigaasoo madmuumin tilmaan ceebaysan ah wamamduuxin mid ammaanana nactan lilkhaaliqi walmakhluuq bay u yeeleen allah khaaliqa iyo makhluuqa ay wasfi tilmaan uga dhigeen id wujuudu haada khaaliqa joogitaankiisu huwa wujuudu haada makhluuqa joogitaankiisa weeye cindahu magtooda oo gidaarkaas soo makhluuq ma aha ilahina waa joogaan marka wixii way isku ba way isku walaaqmeenoo waxa la kala saari karayo maaha bay halkaas markuu soo maray muminiinti marka hadda waa ka beriyey baraa'at lmu'miniina min hada almadhab buu inoo tilmaamaya muminiintu inay beri ka yihiin madhabka baatilka ah wa ama almu'minuuna billaahi wa rasuulih cawaamuhum wa kawaasuhum aladiina hum ahlu qur'aan kama qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ina lilahi ahliina min annaas qiila minhum ya rasuula allah eh, eh, aladiina qaala qaala hum ahlu qur'aani hum ahlu اllahi wakhaasathu fahaؤulaaءi yaclamuuna ana allaha rabu kuli shay wamaliiku wakhaaliqu ila akhirih wa ama almu'minuuna muminiintu billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rasuul billaahi rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeyey cawaamun kuwooda caamka ah caamada ah iyo khawaasum kuwooda aladiina kuwaas hum ahlulqur'aani ahlu qur'aanka ah kamaa qaala nabiyu sal alla ala sl rasuulku ba yidhi inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday ahliina ehel baa u sugnaado min annaasi dadka ka mida qiila waxaa loo yidhi manhum yaa rasuulallahi waa kuwa kuwaas rasuulka ilaahayow qaala ahlulqur'aani weeyaan hum ahlullaahi ahalka ilaahi weeye wa khaasathu fa haaulaa'i kuwaa dhammaantood yaclamuuna waxay garanayaan ana allaha alla subxaanahu wa rabu kuli shay shay kasta rabbigoodii inuu yahay bay garanayaan wa maliikuhu boqorkoodii inuu yahay shay walba boqorkiisii inuu yahay bay garanayaan wa khaaliquhu kii abuuray inuu yahay bay garanayaan wa ana marka halkaa waxaa weeye macnaheedu dee waa beri bay ka yihiin ahlu xaq oo muuminiinta ahlu sunnuh oo halkan wuxuu tilmaamayaa nimankan sidooda iyagaa waxay kala qaybqaybin jireen dadkii caamo iyo khaas bay u saareen marka khaaska iyaga isku wada kuwa dawaaqiidda waxay ku waa kuwa maqaam sare gaara khaasku laakiin caamadu rususha iyadaa soo gelaysa caamada iyaga agtooda daalimiinta wixii daahirkaa ku caabuday ee cibaadadaas la yimaadey waxaas iska caamo iyagu cibaado daahira iskala iman waxas wata khawaastuna maqaam bay gaadheen marka laakiin tacbiirka hadda isagu ku wada waxa weeyaan toodii baa la waday marka qaybqaybintaas marka caamadan waxba aqoon ee maxaanku dhahdaa shacab weyne ah ee aan diinta aqoonin iyo khawaasto ahlucilmiga ah ahlucilmiga iyo dadka wax garanayay ah waxa weeyaan oo ahlullaahi ahlu qur'aan ah oo hadda meesha ka garanaysaa ahlu qur'aanku maaha oo keliya dadka qur-aanka xifdiyey ee korka ka hayoo kale ahlu qur'aan maaha keligood caamada mu'miniinta ah ee ku dhaqmaysa diinta ee ku camal falaysa naftooda maxay ka mid yihiin ahlu qur'aan cibaaradu halkaa waa ka muuqata markaa dhammaantood waxay qirayaan alla subxaana wa tacaala rabbi kulli shay inuu yahay ka milke inuu yahay ka khaaliqa inuu yahay waxaaso dhamaystiraya waaya xadiidkaana waxaa wariyey ibnu maaja ayaa soo saaray iyo axmed iyo ayaa soo saaray sheekhu albaani waa saxiixyeen iyo mundiri tarkiibu tarhiibka ayuu ku saxiixyeen waayo markaa iyaguna way kala soocayaan khaaliq iyo makhluuq haddii kuwaas cibaaradii meesha ku jirta waxay radi ku tahay kuwii horeo haddii aluuxat ulwujuud ay khaaliq iyo makhluuq isku dareen oo kala sooci waayeen fa haaulaa'i yaclamuuna waxay gareen ana allaha rabbu kulli shay oo markaa rabbi iyo marbuub baa jira khaaliq iyo makhluuq baa jira soo maaragti kala soocayi wa ana alkhaaliqa subxaanah allaha khaaliqa ah subxaanahu nasahnaantiise mubaayin waa ka soocan yahay lmakhluuqi waxa uu abuuray waa ka soocan yahay khalqi isaga waa ka soocan yahay isaguna khalqiga waa ka baxsan yahay laysa huwa ma ahanin xaalan fiihi makhluuqa mid ku dhex jira maaha alleh walaa mutaxidan bihi mid la midoobayna ma aha makhluuqa walaa wujuuduhu khaaliqa joogitaankiisu maaha wujuudahu makhluuqa joogitaankiisa maaha say sheegteen kuwaas marka wuxuu tilmaamay dee allah subxaana wa tacala inuu ka soocan yahay oo marka la leeyahay waa mubaayin an min khalqihi macnaheedu maa maxaa looga jeedaa yaa gartay a ya carshuu ka sarreeya waa ka soocayo waxa weeyaan fawqa carshi maxaa u daliila maxaa u daliila alraxmaanu cala carshi istawa marka isagu daatadiisu way sarraysaa oo makhluuqa kuma dhex jiro laakiin haddana makhluuqa waa maamulaya oo isaga uu arkaya oo waa maqlaya oo waxaa weeye waa og yahay cilmigiisu waa la socdaa oo waxba kama qarsoona marka walaa wujuuduhu khaaliqa wujuud joogitaankiisuna wujuuda wujuuda makhluuqi ma aha wاnasaara inamaa kafarahum اllah nimankii nasaare la odhan jiray kiristaanka ilaahay wuxuu ku gaalaysay id qaaluu markay yidhaahdeen bilxuluuli waitixaadi الrabi biاlmasiixi khaasatan yacni dhexgal allihii makhluuq baa isdhex galay oo rabbi iyo masiix baa midoobay oo isku milmay markay yidhaahdeen bay gaaloobeen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam wa ummuhu waman fi lardi jamiica subxaanat marka halkan waxaa ka muuqanaysaa in la yidhaahdo annasaara akhafu kufran min alxuluuliya wejkani waa yaa sheegaya haye kor wacod kor waad a nasaaradu dee xuluulkii iyo itixaadka waxay ku gooni yeeleen ciise kuwa ahluwaxid wujuudna caalamka oo dhanba markaa kufrigooda ka yar ka fudud fa kayfa see buu ahaanaya bu haddaba man jacala qofkii yeelay daalika caaman fii kulli makhluuq fii kulli makhluuqin makhluuq kasta qofkii ku camimay alxuul walitixaad ba ka war iska agkiisa hadday ku gaaloobeen kiristaanku markay ciise iyo ilaahay maaragtay mideeyeen oo laahuut iyo naasuut iyo waxbay yidhaahdaan halkaa markay wax mariyeen ilaahnimadii iyo bani aadnimada isdhex galay haddii kuwaa diinta laga saaray gaa lagu sheegay ninka uunka oo dhan yidhi waxa weeye iyo ilahay baa isku mid ah bal ka waranka gaalnimadiisa wayaclamuuna maca dalika muminiinta baa lagsi fasiraya marka muminiintu inay beri ka yihin waxaa wayaclamuuna waxay ogyihiin muminiintu maca dalika ay maca ictiqaadihim ana allaha laysa xaalan fii khalqihi iyabay la qabaan inaanu ilaahay makhluuqiisa ku dhex jirin ee ubaainkayo ka soocan yahay iyadoo lala qabo hee maxay og yihiin ana allaha alla subxaanahu amara biaacatihi alla inuu amray aacadiisa ayay garanayaan wa aacati rasul rasulku sa la ateeco inu amray bay garanayaan wanaha uu reebay can macsiyatihi in la caasiya inuu reebay macsiyati rasuli rasulku sa la caasiya inuu reebay wa alla laa yuxibu in jeclayn alfasaada fasaadka aanu jeclayn walaa yardaa aanu raalika kahayn licibaadi lkufra addoomihiisa kufri aan uga raalli ahay wa ana cala alkhalqi khalqiga korkiisa inay ku sugan tahay an yacbuduu inay caabudaan alle oo fa yutiicu amru amarkiisa ateecaan wayastaciinuu bi ay kaalmaystaan calaa kulli daalika umurahaasoo dhan alla u kaalmaystaan kamaa qaala siduu ku yidhi fii hadcati kitaab kitaabka sooadii lagu furfurtay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin iyaaka adigun baanu nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adigun baanu nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa oo marka waxa weeyaan ilaahay bay adeecayaan oo ilaahay bay caabudayaan oo isagay kaalmaysanayaan waxay jamcinayaan bayna alcibaadati waalisticaana oo waxyaabaha inxiraafka ee dhacay ee khalqiga intaa ku dhacaya ilahay baa kaa badbaadin kara bal khalqiga ninka waxaa aaminay ictiqaadka intaa leeg ee haddana muslimiinta ku dhex jira oo qaarkood kuwa suufiyadii ibnu carabi iyo waxaa weeyaan waxay u haystaan maaragtay xataa qaar baad arkaysa marka qaarkood ta'wiilinaya waxaasoo dhan eh, wama alkalbu walkhinziiru ilaa ilaa qaar taawilin alkaa sharxinaya kole saa uma jeedin muxuu jeedaa waxaasoo dhan qiila baa loo inxiraaf marka ilaahay baa wax badbaadin kara qofku inuu markaa cuskado rabbigii oo ilaahay inuu isticaano weydiiso waa muhim wa min cibaadatihi waxaa ka mid ah cibaadadiisa aacadiisa alamru bilmacruuf macruufkao dadka la farayo wanahyu cala lmunkar munkarkoo dadka laga reebo bixasab libkaan marba wixii eh, yani suurow iyadoo maaragtay eh, suurow iyo wixii suuragal ah iyadoo markaa dee loo eegayo wاljihaadu fii sabiilihi iyo in la jihaado fii sabiili jidkiisa lagu jihaado oo liahli iyo wnifaaq lala jihaado wa gaalada iyo munaafiqiinta lala jihaado munaafiqiinta maxaa lagula jihaadaya ya bilisaani eh, jaahidu kufaara wlmunaafiqiina wglud calayhim waaya fayajtahiduuna way ku dadaalayaan mu'miniintu fii iqaamati diinihi diintiisa inay ogaan waxaasoo dhan waa qadarka khayrkaa bay ku shaqaynaya mustaciiniina xaalay kaalmaysanayaan bihi billaahi alla subxaana wa tacala bay kaalmaysanayaan oo kuwa iyagu waxidulwujuud aaminsaniin waxaasoona waa ka baxsan yihin oo waxa weeyaan khayr faafin maayaan oo macsiya daacadu waa isugu mid oo imaanka iyo kufrigu waa isugu mid oo macruuf la sheegay iyo munkarka la sheega laga reeba waa isugu mid somal raaficiina xaalay kor yeelayaan musliin ay lidaalika yani macruufkaa la faray nahyigaa laga reebayo bay ku zuunayaan maa qudira min asayi'aat wixii la qadiree sayi'aada bay ku riixayaan oo qadarkaa wanaagsan baa waxaa lagu riixayaa qadarka sharka u xiini daaficiina bidaalika arrinkaa jihaadka iyo khayrka la ysfaray waxay ku dafcinayaanoo ku riixayaan maa qad yukhaafu waxa laga cabsanayo min aahaari daalika arrintaa raadkeeda ee xun bay ku riixayaan oo tanu soo marray dee waa kii hadalkii naasacatu biaqdaari اxaqi bilxaqi lilxaqi oo tanu soo shar tusaalayaashu markaa muxuu yahay tusaalaha koowaad kamaa yusiibu linsaanu sida insaanku ugu suulinayo aljuuca alxaadira gaajada joogta bilakli buu ugu riixaya ugu suulinayaa wayadfacu bihi bilakli wuxuu ku dafcinayaa aljuuca almustaqbal ka mustaqbalkaana uu ku riixaya waxba u sii qaadanayaalo uu sii saay qaadanaya macnaha meesha ku jira muxuu yahay hadda maalan kuwan haddii kuwan uu doodaya maalan hadda rabaa inay macaasida iyo waxay samaynayaan qadarka u xujaystaan oo yidhahdaan dee waa waa wax ilaahay qadar anagu xaggan u dhaafi kar ma dhaafi karo oo gaajadu hadday ku hayso gaajadu dee waa qadar faraa ka qaata ataa wax cunin caloosha ka war maxaa dareelaysa gaajaan dareelaya u kaadi ha taaban may may taa ma dee waa qadareed soo qadarka ilahay maa u kaadi ha yuu kaa yeelaya wuxuu inoo odhan xagga dambe tanaaqadu oo dee qaacidadii muطaridka bay dhigeen oo way tanaaqudeen markay yidhaahdeen macsiyatan ilaah baa qadaray way tanaaqudeen way kuu soo socotaa marka wuu og yahadoo wuxuu samaynayaa gaajadii wuxuu ku riixayaa maxay muxuu ku riixayaa cunu cunaya weliba ku joogi maaya safar buu gelaya waxaan usocda hargeysaan qabanaya ama boosaasaan tegaya maxaad baan qabanaya markaasoo xoogaa jeebka lacag buu quranaya waa lagasi gaashamanaya soo ma ima soo qatar maade marka waa gaashaamanaya macnaha marka waa kufriga iyo shirkiga iyo macaasidana maxaa la rabaa sida aad gaajada u riixayso oo aad leedahay tana waa qadar gaajadu waa wax qadaroo yimi soo maaha qadarka kale ku riix oo maxay ah cunada ah kana maxaad ku riixaysaa shirkiga iyo macaasida dunuubtana toobad iyo daaco baa lagaa doonaya soo marat oo faqrigu faqrigu waa qadar marka faqri kugu dhacood waxba weydo waa shay qadaroo ku yimi laakiin haddaad tihaado nina yeeli maayo marka faqrikuso faqr kuma iska fadhi ilaah baa kuu gartay faqriga kale ha dhaqaaqin miyuu kaa yeelaya muxuu samaynaya waa hawlgelaya shaqaysanaya waa hawlgelaya u soconaya uu xanuun xanuun baa ku dhacaya markuu xanuunsado waxaad leedahay de ila waynula doodinaa ninkii war soo maada xanuunsan xanuunka soo qadar maaha ha isdaweyna fara kala baxa waad xanuunsanaysaa ilah baa ku qadaray waxaad yeeshaa halkaagaa fadhi yuu kaa yeelaya wakhtar halay doono halay qaado waad qur-aan akri halaygu yeedho taariir halay tufo halay sameeyo adtaa u ordaya fadhii maayo sma marka wuxuu leeyahay tusaalahaas markaa macnaha waa tusaale waaqic ah oo xayi ah oo markaa dee tilmaamaya inaan lagu kaaftoomi karayn istidlaalka uu daliishanayo macaasta uu dariishanaya kadarka inaan isxarayn wakadalika taa waxaa kula mid ah idaa aana awaanu lbardi marka waktiga qabogu soo dhowaado dafaca wuxuu ku riixaya bilibaas dharki wakadalika saasoo kale kullun kullu madluubin shay kastoo la dalbo yadfacu bihi wuxuu ku riixayaa kulla makruuhin wax kastoo xumuu ku riixayaa kamaa qaaluu say yidhaahdeen linabiy sal ly slka u yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal nooga waran adwiyatan dawooyin nooga waran taasoo natadaawaa bi aan isku dawayno wa ruqa ruqyadu inooga warran kuwaasoo nastarqi bi aan isku eh, isku ruqyayno isku dufno wa gaashaan nataqi bi aan ku dhawrsanno hal taruddu min qadar illaahi shaya qadarka ilahay waxba kicinaysaa faqaala hiya min qadar illah iyada qadarka ilahay hiya min qadar illaah sanadka xadiiska imada qarkood waa daciifiya macnaha wuxuu halkan ujeedaa maalan qabowgu hadda markuu yimaado qof muxuu qaadanayaa kool iyo dhaxan busto iyo welwelaya oo war dhaxan baa ku hayso maaha waa qadar ilahi faraa kala bax iska daa bustaa kale bal waxaa arkaya wuu leey waxaa soo socda xilligii qabowga oo kaa suqyada waxaa la keenaya koolarkii iyo waxay dhaxanta oo kala soo ibsanaya adeer maxaad waxbaa soo socda dhaxantii iyo waktigii xilligii shitihii baa la galay oo maxaad rabtaa qabowgaan iska ilaalinaya oo qabow waa qadar ilahi faraa kala baxda muu kaa yeelaya kaa yeeli maayo somalia waa ka mid wax kasta oo makruuh ah waxaa lagu riixaya oo maadi ah adduunka yaalla waxbaad ku riixaysaa oo kulaylkii waxa weeyaan dallaayad iyo eer kudhishan iyo qabow iyo eh, marwaxada iyo waxbaad samaysanaysaa oo maaad maxaad la harbiyaysaa ya waxaad ku riixaysaa kulaylka markaa sida aad wax kasta oo kugu imanaya oo makruuha ah, oo dhibaato ah aad uga gaashaamanayso ba waxaa la doonaya macaasida duunta xumaana qadar hawl xujaysane hore u soco oo ka fuq xadiidkaasu rasuulu keenay markay weydiiyeen waxyaabaha aan isku dawayno maxay tahay markaasuu yihi waa iyada qudheda qadarkiia oo tuqana taqi biha waxyaabaha lagu kaashaanto waxa weeyaan iyada qudheda qadarka ilaahay qof kabuu gashanaya kaba maxaad u gashanaysa waa tuqan de waa kaashan maad ka gaashanaysa cagaarka inaad ku cagaarto meela dhagaxa ama qoxu ay kumudaan ayaad ka gashanaysa soo ma dalaacad buu qaadanayaa marka roobku da'ayo muxuu qaadanaya muxuu ka gaashaamanaya ya roobka waxaasoo dhan bani adamku ay sameeyen dawadaan u cunayo uu ka gaashaama cudurku iska ilaalinaya marka arrimahaas oo dhami wayada qudheedu waxay noqonayaan waxyaaba ay samaynayaan iyada qudheedu dee noqonaysa yani inaad riixdo makruuhi saad saa u yeelayso ba waxaa lagaa doonayaa macaasi iyo dunuubta iyo xumahana iyana meeshaad ka saarto markaas wuxuu soo deginaya sheekhu wuxuu yidhi wafii xadii wafi lxadiidi waxaa ku sugan ina adducaaءa wاlbalaaءa layaltaqiyaani fayactalijaani bayna الsamaaءi wاlأrض xadiid waa صaxiix dabraani iyo xaakim basaar bay wari min xadid caaisha ducada iyo masiibado balada ah layaltaqiyaani way kulmaan fayactalijaani way isriixriixaan bayna الsamaaءi wاlأrض bay isku qabsanayaan ictalaja almawju ay irtadama marka la yidhahdo soma adag hirarka badda ya arkay bad ma ma adag be badda hirarka sriya soma adag buktaas isriicay marka waa isriixaas oo kale oo yaani maaragtay eh, ducadi waxay riixaysaa oo meelka ka soo haraysaa dee duco wanaagsan hadday taado asbaabteedii la qaatay ba waxay riixaysaa beledii iyo masibadii soo degi lahayd baa lagu riixaya soo maaragti oo marka qofku wuxuu odhan karaa oo wixii ilaahay qadaray ee qadarka ahaa ducadani see markaa wixii u riixaysaa ducada nafteeda qadarkiia ducada nafteedu sugada qudhe qadarkii ma agad wada qadarki m agad wada soma qof baa maalan waxaad arkaysaa tareen buu raacay ma diyaarad buu raacay gaari buu raacayaa markaasaa gaarigi shiri suu u xiimayo ayuu gaari kaa daaqlaya ama meel buu intuu ka duulayaado ama meel buu intuu kuqalimusaa sugayaa markaasuu bismi illahi raxmaan raim yaa rabbi allahuma ilah naga samata badbaadi ducada isku dhufta waad arkaysaa mid kamur ka murgiyo d marka duga laga qabsaday iyo mid uu la tagay ictirijaasu ma hadi waa waaqi ilahay waa waafajinaya waana u qadaraya saa ku dhacaa waxaasoo ma maa anzla allahu daaan ilaa anzala shifaaan calima man calim markaa waa cudur kastaba daw leeyahy dhib kastoo dhacda daway leedahay ducadu marka waxay ka tahay waxyaabaha lagu dawoobaya ka mid tahay wakti way ku dhacay waaad moodaa laakiin weliba in cabaar sii celiyana waan rabay halkaa inoogu jogo insha allahu tacaala bilahi tawfiiq subxaanaka allahuma xamdika ashhadu an laa ilaha illa barkada taabiciina lahum bixsaanin ilaa yowm iddiin wabacd waxaanu kusoo guda jiray kitaabkii alcubuudiya libni taymiya raxmat ullaahi calayhi oo ka soo hadlay oo aynu ku guda jiray isagoo radinaya daa'ifadii xujaysanaysay qadarka oo dunuubta iyo macaasida ay samaynayaan u xujaysanayay qadarka oo ka hadlay in wixii macaayib ah ee xumaan iyo macaasi dadku ay sameeyaan inaanay bannaanayn in loo xujaysto qadaha iyo qadarka loo xujaysto oo waxaa la rabaa in wixii xumaana lagu riixo qadarka wixii lagaa dalbay oo wanaagsan laakiin wixii masaa'ib ah ee qofka ku habsada ee awooddiisa ka baxsan inuu taa xujaysto qadarka kuna sabro marka aayaadkii sabirka ayuu soo sheegay wuxuu tilmaamayaa marka dunuubtiina uu ka warramay welitii baynu sii wadnaa wakadalika dunuubu اlcibaadi yajibu cala alcabdi fiiha an ya'mura biاlmacruufi wayanhaa can ilmunkari bixasabi qudratihi wakadalika saas kale ayaa addoommaha dunuubtooda ay waajib tahay addoonka ay ku waajib tahay ay yajibu cala alcabdi waajib ay ku tahay fiihaa dunuubtaa gudaheeda an ya'mura bilmacruufi wayanhaa can ilmunkar wixii dadka ka dhacaya ee bani aadamku ay samaynayaane xumaan ah uu ka sooday dunuubta qofka shaqisku sameeyey wixii dad kale ka dhacayna inuu macruufka u sheego oo wixii ay ka tageene tarkiyana inuu sameeyo uu amro oo ku waaniyo wixii munkarna in laga hadho inuu ku waaniyo macruufka iyo sheegistiisa iyo munkarka reebistiisa inuu ka hadlo waa bixasabi qudratihi marba awooddiisu intay leeg tahay iyadoo loo eegayo bixasabi qudratihi waman ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastaic fabilisaani fain lam yastaic fabiqalbihi wadalika adcafu aliimaan marka halkanna dee waxay raddi ku tahay hadalladan oo dhammi dadkii lahaa xujaysanayey macaasida hadduu ay qof ka dhaco inuu qado iyo qadar ilaahay baa qadaray inuu iskaga kaaftoomayo oo hadday taasi jiri lahayd looma baahna adeer marka dadka nusuustan inay timaado oo qofka in xumaha laga reebo oo wanaagga la faro taas meesha ma timaadeen waxa weeyaan waa waa waxaan saxnayn markaa fakerkaasi wayujaahida fii sabiili illaahi waa inuu ku jihaadaa waan yujaahida fii sabiili lahi jidka allena waa ku jihaadaa alkufaara gaalada waa kula jihaadaa iyo wlmunaafiqiina munaafiqiinta waa kula jihaadaa wayuwaali uu xidhiidhiyaa oo jeclaadaa awliyaa allahi ilaahay awliyadiisa xigtadiisa dadka muuminiinta ee mutaqiinta ah wayucaadiya uu colaadiyaa acdaaa allahi alla cadowgiisa uu colaadiyaa wayuxiba uu jeclaadaa fillahi alla darti wax u jeclaadaa wayubqida uu nacaa fillahi alla darti wax u nacaa kama qaala tacala sida alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa oo waxaa weeye marka dee waa inuu qofkii muuminka ahaa ee cadowgii gaalka alla jihaadaa muuminkii jeclaadaa cadowga ilaahay nacaa arrintaa qudheedu waxaynu odhan karaa dee haddii arrintu ay tahay xumaha la sameeyo ee qofku uu sameeyo haddii uu qadiya qadarka u daliishanayo arrintani ma timaadeen oo gaalo in la colaadiyaa ma timaadeen oo mu'miniin la jeclaadaa ma timaadeen marka arrintaasina waxay tahay uu keenayaa sheekhu inaanay saxnayn ee masalada ay nimankaa isdaliishadeen oo hadda qudheeda waxaa soo baxay kuwa malaaxida ah oo doonaya inay manhajka alwalaa walbaraa oo shareecada ilaahay ka mida ah, tawxiidka iyo caqiidada ka mida ah in muuminka la jeclaado qofka cadowga ilaahayna la naco oo diinta ilaahay ka mida ah baa qaar waxay leeyihiin insaaniyadda meeryaan looga dhicin bani aadamka insaaniyad baa ka dhaxaysa waa bani aadam xeedhi fiican baa ummadda ka dhexaysa yaan la wareerinin dadku markaa waa isku mid waxba yaan la kala saarsaarin oo ha la daayo tasaamux baa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay xorriyad baa loo baahan yahay oo dadka haddii adugu aad tukanayso cibaadaysanayso qofkii isagu iska dee xorriyad ha qaato ya kii khamriga cabbaya faraha ka qaada adigu dee ha cabbin laakiin ninkii isagu maaragtay balwadii isagu noqotay ha daayo faraha laga qaado oo ka maaragtay khamriga cabaya ka fawaaxishta samaynaya qofka dumara isqaawinaysa xorriyadda dadka ayaa laga qaaday yaa qaar bacaynka ku odhanaya maxay waxaas noqonayaan waa inxiraaf waa waa burburin diinta la burburinayo xorriyadna xorriyadka qaadna lama yidhaahdo waa waxay ku magacaabeen culimada qaarkood xoriya bahiimiya xoriyadda xayawaanka oo maxay tahay macnaheedu dee qofkani marka horeba addoon buu yahay waa addoon laakiin ilaahay buu addoon yahay ilaahay buu qofkani addoon u yahay hadduu ilaahay addoon u noqon waado yuu addoon noqonaya naftiisa iyo shaydaanka iyo waxaan macaan lahayn buu addoon noqonaya waxaan macaan lahayn buu addoon noqonaya wuxuu ihi harabuu min alriqi aladii khuliquu fabadaluu biriqi dulli washayطaani halkaas macnaha waxay ka carareen addoonnimadii ilaahay u abuuray oo inuu qofku addoon ilaahay ku sharfayay waynu soo marray maqaamka ugu sarreeya qiimaha ah ee qofku gaadho waa inuu ilaahay addoon noqdaa taa intuu ka cararay ayuu biriqi shayaani iyo dullinnimo shayaan iyo macaasi iyo dunuub iyo dad kaloo addoonmau noqday makhluuqu addoonmau noqday marka fikirka noocaasi waa fikr baatilah marka waxa weeyaan waa la kala soocan yahay oo eh, waa ilaahay baa ilaahay baa kala soocay khalqiga qofkii ilaahay nacay ee gaaloobay waa nacaya aayaddan marka waxay leedahay yaa ayuha aladiina aamanu dadkii muminiinta waxay ku soo degtay ninkii saxaabiga laodhan jiray maxaa la jiray xaad ibnu abi baltaca muxuu sameeyey fartay taga garanaya aya ah. yaa ayuha aladiina dadkii aamanu muminiinta laa tattakiduu ha ka yeelanina caduwi iyo wa caduwakum cadowgayga iyo cadowgiina awliyaha ka yeelanina kuwa aad soo dhawaysataan oo xigtaysataan tulquuna ilayhim tulquuna xaalaad ridaysaan ilayhim xaggooda bilmawadda yacni akhbaartii iyo waxaad siinaysaanoo bisababi mawadda iyo jacayl arrintaa hurdina tulquuna ilayhim alakhbaara bilmawadda waqad kafaruu xaqa kafar ay gaaloobeen bima jaa'akum min alxaqi wixii xagga alla idinka yimi xaqa bay ka gaaloobeen yukhrijuuna arasuula rasuulka ayay saarayaan iyo wayaakum idinkaba an tu'minuu billaahi rabbikum inaad rumayseen alle daraaddii bay u saarayaan oo ay idinla dagaalansan yihiin in kuntum kharajtum jihaadan in kuntum haddaad tihiin kharajtum kuwa baxay jihaadan jihaad kuu baxay fii sabiili aniga jidkayga iyo ibtiqaa'a mardaatii raalli ahaanshahayga yacni dalabkeeda u baxdeen falaa tuwaaluuhum yacni ha xigtaysanina oo weli ha ka yeelanina tusiruuna ilayhim idinkoo u siraysanaya bilmawaddati yacni jacayl iyo kalgacalo waana anigu aclamu waan ogahay bimaa akfaytum waxaa qarsanaysaan iyo wamaa waxaa muujisanaysaan waman yafcalu qofka sameeyo minkum idinka idinka mida ah, faqad dalla waa lumay sawaa'a sabiil jidka bartamihiisa iyo waddadii tooseed buu ka lumay in yadkafuukum hadday idin helaan yakuunu lakum waxay idiin noqonayaan caddaa'an iyo col bay idiin ahaanayaan wayabsuduu ilaykum waxay fidinayaan aydiyakum gacmahooda oo way idin laynayaan wa alsinatahum waxaa weye carabkooda ay fidinayaan bisuu xumaan bay la fidinayaan uwaddu way jecel yihin low takfurna inaad gaalowdaan bay jecel yihin lan tanfacakum id anfici mayso arxaamukum yani qaraabadiinnu iyo walaa awlaadukum wiilashi wiilashiinnu toonaya awlaadiinnu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yafsilu baynakum alla uu idinkala sooci doonaa wallahu bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan alla wa arka qad kaanat lakum waxaa idiin sugnaatay uswatun yani ku dayasho taasoo xasanatu wanaagsan fii ibraahiima ibraahim bay idinku sugnaatay iyo waladiina dadkii macawla jirkiisahaa id waqti bay idinku sugnaatay qaaluu ay yidhaahdeen liqowmim tolkooda ay u yidhaahdeen innaa buraa'u minkum beri baanu idinka nahay iyo wa tacbuduuna wax caabudaysaan min duuni ilah la sukay kafarnaa bikum idinka gaalownay wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawa annaga iyo idinkana dhexdeenna colaad baa muuqatay wa iyo walbaqdaa'u nacayb abadan weliya xataa tuuminuu ilaa rumaysaan billahi waxdah marka waa un aayadda istidlaalkeedu waxa weeyaan in la kala soocan yahay oo muminiin muminiintana walo la siinayo la jeclaanayo gaalada la nacayo oo farqigaasi uu jiro ayaa waxay tahay waxyaabaha eh, loo baahan yahay waxaa ka mid ah oo qaala tacaala baa isna daliilu ah oo markaa walaha iyo baraha iyo kala socnaanshaha ila kuwa odhanaya macaayibta iyo xumaanta u dariishanaya qadaha iyo qadarka waxa la yihahdo kuwa kala sooci maayaan oo halkaasay ku socdaano inay wax kala socmaan ma lama ogola iska daa waxay yidhahaan somaalidu muusa bidiin oo ciisa bidiin waxay bay dhaheen ninba isaga mabaadiis haysteen baddooda ka buux cidna yaan la waxaas markaa sheekhu radinaya kuwana waxaad moodaa eh, afkaarahan cusub ee malaaxidada jirta hadda kuwa horun bay daba socdaan wa qaala tacaala alla wuxuu laa tajidu qawman laa tajidu helimaysa qowman qolo helimaysid kuwaasoo yuuminuuna rumaynaya biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allah kuwaasoo jecel kuwii ilaahay gooyey ee ilaahay nacay ee ka hor yimi iyo warasuul rasuulkiisa walow kaanu haba ahaadeen kuwaa ilaahay maxaanku ahay nacay iyo diintii nacay ee rasuulka nacay ee colaadinaya aabaahum bayaashood ba ahaadeen aw abnaan wiilashood ha ahaadeen aw ikhwaanan walaalhood ha ahaadeen aw cashiiratan qaraabadood ha ahaadeen ulaa'ika kuwa mu'miniinta kataba fii quluubihim quluubtooda alla wuxuu ku qoray aliimaana waayadahum waa xoojiyey biruuxin minhu ruux xaggiisa ku xuji iyana taa un bay la mid tahay afanajcalu muslimiina kalmujrimiin muslimiinta iyo mujrimiinta miyan afanajcalu muslimiina muslimiinta miyaan ka yeelaynaa kalmujrimiina kuwa dembiyada waaweyn oo kale macnaha ma sino isku mid ma noqonayaan am najcalu aladiina aamanuu kuwii mu'miniintaa miyaanu ka yeelaynaa wa saalixaati acmaasha saalixaadkaas kalmufsidiina miyaanu ka yeelaynaa fil ardi doolka korkiisa am najcalu muttaqiina kalfujaar kuwa alla ka cabsanaya miyaanu kuwa faajiriinta kalaba dhigayna ilaahay ma simin markaa khalqiga kale oo mabaadii baa lagu kala tegin somaalt ama xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aat ama xasiba aladiina duulkima waxay u malaynayaan ijtaraxuu kasbaday ee sayi'aadka xumaanta kuwii kasbaday an najcalahum inaanu ka yeelayna miyay filanayaan kaaladiina kuwii oo kale aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaat sawaa'an si siman miyaanu ka yeelayno miyay u malaynayaan maxyaahum noloshooda aanu simayno iyo wamamaatum geeridoodaba saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna ay xukmuhum haada waxay xukumayaan ee xunbaa kaas ayaa xumaaday wuli alla subxaana watacaala markaa ma sinna wamaa yastawi lacmaa ma sinna indhoolaya walbasiiru mid u harkaya wala dulumaatu mugdiyada iyo wala nuuru ma sinna wala dillu harkaya waaba xaruuru kuweylku ma sinna wamaa yastawi ma sinna alaxyaa kuwa nool iyo walamwaad ku dhintay toona oo intaasoo dhan waxa weeyaan dee ilaahay subxaanahu watacaala ma simin adduun iyo aakhira toona ma sinna oo awliyada ilaahay wuxuu ka dhigay cadow ka dhigay xisbu shaydaanka soo ma marka faariq baa u dhexeeya faariqaasaan la caddaynaya oo inaanan isku mid ahayn kuwa markaa simaya ee macaasida iyo dunuubta iyo xumaha la samaynaya ku simaya aasoo dhan baa markaa de ay daliil radin ay ku tahay aayaadkan daraba allahu maala rajula fiihi shurakaau mutashaakisuuna warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaan daraba allahu alla waa yeelay maala tusaale ayuu yeelay rajulan buu yeelay rajulkaoo fii shurakaau mutashaakisuun wuxuu ka dhexeeyaa ninkaasi koox kuways haysta mutashaakisuuna waa kuwa iskhilaafsan kuwa iskhilaafsan baa addoon qofkaa leh warajulan buu tusaale ka yeelay salaman ay saaliman nabadgalay oo liraju nin keliya u nabadgalay hal nin way istawiyaan miyaysn maala tusaale oo laba nin laba addoon oo midna wuxuu ka dhexeeya majmuuca toban ah weliba hadday dee taladoodu madaysado heshiis yihiin bay ficnaan lahaydeen mutashaakisan oo is haystaan oo dabci xun oo iska soo wada hor jeeda oo ninba raba inuu addoonka meel u diro me xaggaan ugu diray meeya xaggaan u diray way is haystaan soo marka iyo nin addoon keliya leh oo dee keligii eh, uu hawsha u diray may siman yihin jawaabtu waa magac markaa tusaalo muxuu noqonaya yaa yaa sheegaya haye qur-aanka tafsirka mataqaaniya haye macallinka waka addoonka mushriga ah ee gaaloobay waxa weeya wuxuu ka dhigaya kaa addoomaha wax isku haystaan intaasoo qof leeyihiin waayo mar haddii uu diintii ilaahay ka baxay intaasoo meeshu doonu markaa ku dhacaya waxaa la kala tegaya shaydaankii baa kala kaxaysanaya marba baa afkaar doonu qaadanaya qofka muuminka muwaxidka ilaahay keligii buu caabudiyey tusaalo kaasuu socdaa wadaraba allahu alla wuxuu yahy maalan tusaale ayuu yahay cabdan addoon buu yahay kaasoo mamluuka la milkiyey oo la leeyahay kaasoo laa yaqdiru aan awoodin calaa shay in waxba aan awoodin iyo waman baanu tusaale u yeelnay rasaqnaa waanu arsaqnay minaa xaggayaga risqan arsaqadaanu ka arsaqnay risqaasu xasana wanaagsana oo fa isagu yunfiqu minhu risqan xaggiisa ka bixinayo siran wa jahra yani sir iyo u bixinaya hal yastawir mi ismiy alxamdu mahad lilahi allah iskale bal agarum se intooda badani laa yaclamuun garan waa tii hore kalow addoon la leeyahado laakiin waa eber wax allahi wuxuu kari kara ma jiro ya waa waa mamluuk oo waxa weeyaan waa laa yaqdiru calaa shay iyo mid inta ilaahay wax siiyey tasarufaya oo wixii loo dhigay bixinaya marka labadaas ma sina wa daraba laba la wuxuu yidhi maalan tusaale rajulayn laba nin buu ka yidhi axaduhumaa midkood abkamu waa aflaayaadoo laa yaqdiru calaa shay waxba ma awoodo halalba ka soo bixi maayo wuxuu ka waxaa kaloo u weeraysa wahuwa isagu kallun calaa mawlaahu kii lahaana culays buu ku hayaa oo waxaan hadlaynin oo marba dee u baahan muxuu laga dhaadhici si loo duduuco isagii baabaa culays ku ah aynamaa yuwajihhu laa yaati bikhayr meel kasta loo dirana wax ka keeni maayo isma hal yastawi miyay simayn huwa isaga iyo waman axad yaamuru bilcadli wa huwa calaa siraati mustaqiim mid hadlaya oo cadaalad faraya oo khayr ku hadlaya oo waddo toosan haya labadaas bay isla jawaabtu waa waa madax marka addoonkaas dee dhagahala qaarkood waxay le waxaa lagu cabirayaa labaan tusaalea dambe waa asnaamtii iyo iyo maxaanku allah subxaanah wataala dadka ilaahay caabudayey iyo asnaamtii bay u socdaan oo markaa kan abkamka ah waxba aan awoodeyn ee mawlihiisa ku culus waa sanamkii la caabudayay oo waxba taraynin ya waxba aan taraynin macnahaasoo kale ay qaarkood aimada ay ku tilmaameen waaye laa yastawi asxaabu الnaari wa asxaabu اljanna asxaabu اljannati hum اlfaa'izuun laa yastawi ma sina asxaabu الnaari wa asxaabu اljannati ma sina asxaabu اljannati hum iyagu alfaa'izuuna kuwii libaana weeyaan wanadaa'iru dalika mima yufariqu اllahu fiihi bayna اlxaqi wاlbail alxaqi wa albaaطil wa nadaa'iru dalika kuwa iyo wixii la mid ah oo kala soocaya maxaanku dhahda ahlubaatilka iyo alxaqa waxaa weeyaan nadaa'ir waa jamcu nadiir oo fulaanun munqaicu nadiir marka la yidhaahdo maxaa looga jeedaa yani ninkaasi wax u dhigma ma leh somal wax shabaha ma leh marka nadaa'irta kuwa wuxuu u dhigmaa mima kiibuu ka mid yahay yufariqu allah alla uu kala geynayo fiihi isaga bayna alxaqi waalbaatil wuxuu kala geynayaa ahlu xaqa iyo ahlu baatilka wa ahli اطaacati wa ahli اlmacsiya wuxuu kala geynayaa kuwa ilaahay ateecaya iyo kuwa ahlu macsiyada ah wa ahli اlbiri wa ahli اlfujuur kuwa baariinta alla mutiiciinta u ah iyo kuwa fallaaga ah ee rabbi caasiyebu yay kala kaxaynayaan wa ahli ahli اdalaal kuwa hanuunka ehelka u ah iyo kuwa ehelka daalka u ah ayaa maxaan ku lagu kala kaxaynaya wa ahli hayi wa ahli rashaad kuwa habawga eelka u ah iyo kuwa hanuunka wa ahli sidqi wa ahli kadib soo maaragti marka wuxuu doonayaa eh, inuu caddeeyo addoonkani dunuubta uu samaynayo inuu ka tooba